sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu faslun fii bayaani xaqiiqati asixri wa xaddi asaaxiri wa ana minhu cilma atanjiimi wa dikri cuquubati man sadaqa kaahina waasixru xaqun wa lahu ta'hiiru laakiin bimaa qadaarahu lqadiiru acnii bida taqdiiri maa qad qadaraah fi lkowni laa fi shircati almutahara waxkum cala asaaxiiri bitakfiiri waxadduhu lqatlu bilaa nakiiri kamaa ataa fi sunnati lmusaraxa mima rawaahu tirmidii wasaxaxah can jundabin wahaakada fii ahari amrun biqaatlihim ruwii can cumari wasaxa can xafsata cinda maliki maa fiihi aqwaa murshidin lisaaliki hadaa wa min anwaacihi wa shucabih cilmu nnujuumi fadri hada wantabih waxalluhu bilwaxyi nasan yushracu amaa bisixrin midlihi fayumnacu waman yusadiq kaahinan faqad kafar bimaa ataa bihi arasuulu lmuctabar darsigeennaani waa kii sagaalaad fasalkaynu maraynaana waa fasalkii sideedaad fasalkii sideedaad iyo darsigii sagaalaad oo ka mid a ah kitaabkii sullamu lwusuul min cilmi اlusuul fi towxiid illahi waatibaaci rasuuli sala allahu calayhi waaalihi wasalama oo iska lahaa xaafid ibnu axmed ibni caliy alxakami raximahu llahu tacaala waxaa inoo soo dembeeyey oo aynu soo qaadanay waxyaalo dadka aqoondarradu ay hayso caamadaahi ee ku khaldamaan oo ka dhaca iyo waxyaalo qubuurta ay ku ag sameeyaan axkaamtoodii baynu ka soo hadallay fasalkan musanifku wuxuu kaga hadlayaa sixirka dhowr qaybood buuna ka kooban yahay abyaadda fasalkan marka koowaad wuxuu ka hadlayaa sixirku horta wax jira ma yaho xaqiiqa leh wuu ka hadlayaa qodobkaa laba wuxuu ka hadlayaa qofka sixirka sameeya cuquubadiisu waxay tahay iyo waciidka ku soo arooraya hanjabaadda ayadana wuu ka hadlayaa wuxuu saddexaadoo ka hadlayaa fasalkani sixirku qaybaha uu u qaybsamo iyo anwaacdiisa wuxuu ka hadlayaayoo kaleeto sixirka qofkii barta ama ha ku dhaqmo ama yuusan ku dhaqmine maxaa u xugum ah ugu dambayn wuxuu ku gebagabaynayaa musanifku sixirka qofkii la sixray sixirkaa ma laga furi karaa ayuu kaga hadlayaa iyadana sixir ma xaqiiqo jirta ma yahay kow oo sixirku wax jira ma yahay laba wuxuu ka hadlayaa oo musanifku uu rabaa meesha inuu kaga hadlo qofka saaxirka ah xugumkiisu muxuu yahay maxaa xugum ah ayana wuu ka hadlayaa wuxuu kaloo musanifku ka hadlayaa qaybaha uu sixirku leeyahay wuxuu kaloo ka hadlayaa sixirka ma la furi karaa wuxuu kaloo ka hadlayaa musanifku qof saaxira iyo kaahinka iyo faalalowga qofkii wuxuu sheegaya u rumeeya isagana muxuu noqonaya arrimahaasuu ka hadli doonaa musanifku wuxuuna yidhi faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara weeye fasalkaasoo fii bayaani xaqiiqati sixri sixirka xaqiiqadiisa caddaynteeda u fasal ah sixirka xaqiiqadiisa ayaa laga hadlaya horta wax jira ma yahay buu rabaa inuu ka hadlo fii bayaani xaqiiqati sixri iyo wa xaddi saaxiri qofka saaxirkaa xugum xadkiisu muxuu yahay see loo gelaya qofka saaxirkaa hadday ku cadaato sixirka uu ku cadaado maxaa u xad ah xadka see loo gelayaa xadkiisu muxuu noqon ma la dilin ma la dayn iyo wa ana minhu sixirka inuu ka mid yahay cilma tanjiimi cilmiga xidigaha xidigaha qofku inuu waxa weyaan fiiriyo oo waxa weyaan ka faashado fiirinta xidigaha keliya la fiiriya maaha in sixir lagu baranayo waa cilmi kaleeto cilmu tanjiim loo yaqaano xidigaha inta laga barto dadka lagu sixro iyo wa dikri cuquubati man ruux cuqubadii in la sheego sadaqa rumeeya kaahinan qof waalalow ah intaasoo qodob buu ka hadlaya sixirka xaqiiqadiisu ma jirtaa qofka saaxirka ah maxaa u xugum ah xadkiisu muxuu yahay qaybaha uu sixirku leeyahay cilmu tanjiibku uu ka mid yahay qofkii saaxir rumeeya muxuu waxa weeyaan ama faalalow rumeeya xukunkiisu noqonaya waxaan halkan ku sheeganayn ma la furi karaa sixirkii oo qofkii la sixiray sixirkii ma laga furi karaa arrimahaasu ka hadla wuxuu yidhi wasixru xaqun walahu ta'thiiru laakin bimaa qadarahu lqadiiru acnii bida taqdiiri maa qad qadarah fi lkowni laa fi shircati almutahara labadaa bayd wuxuu kaga hadlayaa laba qodob kow sixirku inuu yahay wax xaqiiqaahoo jirta oo aan la inkiri karin labo inuu wax saamayn la yahay oo dadka la sixro sixirku uu saamayn ku yeesho iyo raadayn labadaa qodob buu beydka kaga hadlayaa sababtu waxaa weeye sixirku qaybo badan buu leeyahay dadka marka la sixro qaar baa maantao dhan sixirka iskala xanuunsanaanaya xanuun buu dadka ku ridi qaybo ka miduna xanuunka intuuba dhaafiyaa laga yaabaa qofkii inuu diloo nafta ka qaadaba intuu sixro qaybo ka mid a waxaa laga yaabaa sixirkaasi inuu qofka gaarsiiyo caqli la-aan oo qofka iska waasho qof aan caqli lahayn noqdo qaybo ka mid ihi dadka indhala-aan bay ku ridaan intay sixraan oo indhahay ka tuuraan qaybo ka mid ihi qoys dhisan oo muslimiin ah oo reer hooyo iyo aabba ka kooban oo isqaba bay intay isku diraan sixir dartii baa reerkii meesha ku burburaya sixirka qaybo ka mid a ah dad isnicib baa la isku jeclaysiiyaa intay sixir iyo balaayo cabsiiyaan sidaa ogeed dadka waxaa ku adeegta oo ka agdhow sixirka iyo mingiska iyo balaayooyinka rooxaanta iyo waxa tuma weligiina iska ilaaliyo ha u teginina waxa weydiinina ha ka agdhowaanina ka fogaado iska ilaaliya shayaadiin iyo jiman iyo balay la shaqaystaan dad islaamoo saxanna ma aha wuxuu yidhi wasixru sixirku xaqun waa wax jira xaqun waa wax fiican ha u qaadani sixirku waa wax fiicanoo xaqa ha u qaada inuu ka hadlayo xaqun wuxuu ula jeedaa sixirku waa wax jiroo aan la inkiri karin ma la fahma xaqun horta waa wax jira qodobkaas waad ogaatay walahu asagana waxaa u sugnaaday ta'hiirun saamayn hadduusan saamayn lahayn oo wax jira ahaan lahaynna ilaahi subxaanahu wa tacaala dadka kama reebeen oo kama nahiyeen dadka sameeyana waxa weeyaan hanjabaad iyo axaadiis iyo adillo kuma soo aroorteen qur-aan ah oo cambaaraynaysa oo waciid yahan jabaad ku soo arooray ah sixirka marka saamayn buu leeyahay saamayn buu qofka ku yeelanaya ta'hiirku waa saamayn qofkii baa laga yaabaa inuu xanuunsado muxuu la xanuunsan yahay sixir baa laga yaba inu la xanuunsan yahay inuu indhaha beelo inuu caqliga waayo inay reerkiisi kala tagaan labadii qof oo isnibcayd inay iska daba ordaan war waxan maxaa keenay balaa sixirtay marka walahu ta'hiirun walahu asaga waxaa u sugnaaday sixirka ta'hiirun saamayn laakiin see ku saamayn laakiin bimaa shay buu wax ku saamayn qadarahu uu jaangooyo oo qadiray alqadiiru ilaahayga wax walbeeta awooda acnii waxaan ula jeedaa bida taqdiiri bidaakan adtaqdiiri ee jaangooynta ah maa shayga qad qadarahu alla uu qadaray fil kowni kownka dhexdiisa laa fi shircati sharciga maya almutaharati ee la dahiray wuxuu rabaa musanifku inuu ku yidhaahdo horta sixirku waa wax jir oon la inkiri karin qodobkaa qabso qodobka labaad saameyn buu leeyahay oo dadka la sixra sixirku wuu saameeyaa qodobka saddexaad wuxuu wax ku saameeyaa waa ilaahay qadarkiisa haddaan ilaahay qadarkiisu jirin sixir waxba ma qabteen qodobkaana ma la fahmin qadarka laguu sheegayana waa qadarka kownka ah oo ilaahay kownkan markuu qadarayo oo jaangoynaya ilahay wuxuu qadaray sixirku inuu saameyn yeelan doono laakiin sharciga ilaahay markay timaado sixirku sharciga ilaahay wax ku saxa ma ah lama odhan karo sixirkan ilaahay sharcigiisaay ku qadaran tahay socda laakiin waa qadarka kownka ah qadarkaa laba u qaybsama qadar sharci ah ama kown sharci ah iyo waxa weeyaan qadar waxa weeyaan kowni ah oo azali ah qadarka sharciga ahi ilaahay wuu jecelyaho raalli buu ka yahay inuu dhacana waa suurtagal inuusan dhicina waa suurtagal tusaale yar inay dadku islaamaan oo tawxiidka qaataan ilahay ma jecel yahay mise ma jecla jecel yahay ma dhacdayo dadkii o dhan islaamkii ma wada qaateen mise qayb ka miduna waa gaalo qaybna waa muslimiin ma wada qaadan wixii ilaahay jeclaa dadku maysan wada samayn qadarka sharcigaah laguu sheegaya marka waa kaas iraada sharciya qadariya sharciya marka lagu leeyahay ilaahay wuxuu jecel yahay weeye inay dhacdana waa suurtagal inaysan dhicinna waa suurtagal marka lagu leeyahay taqdiir iyo iraado iyo kownkan wax ka jirana waa wax ilaahay si ugu talagalay aan marra la khilaafi karin ilaahay wuxuu jecel yahana way noqdaan wax ilaahay necab yahana way noqonayaan shaytaan yaa abuuray allah ilahay ma jecel yaha shaydaanka ilaahay inuu abuuro ku talagalay waana abuura inuu wax baadiyeyo oo ku talagalay wayna dhacday wax laga bedeli kara ma leh wa maca daalika ilaahay ma jecla sixirku marka saameyn buu leeyahay qadar iyo idan ilaahay buu wax ku saameeyaa qadarka uu wax ku saameynayana waa qadar kowniye qadar sharciya ma aha qadar sharciya ma aha wasixru sixirku xaqun wax jira weeyaan walahuwa asaga waxaa u sugnaaday ta'hiirun saamayn ayuu leeyahay qofka la sixray wuu saamaynayaa laakiin bimaa shay ayuu ku saamayn qadarahu uu qadaray alqadiiru allaha qadiirka wax walbeeta kara wuxuu qadaray oo asagu doonay ayuu wax ku saamaynaya wuu sii fasiro wuxuu yidhi acnii waxaan ula jeedaa bidaakan adtaqdiiri ee jaangoynta ah maa shaygii qad qadara uu qadaray hu shaygaas alle uu qadaray qad qadara alle uu qadaray hu shaygaas filkowni kownka dhexdiisa laa fi shircati sharciga dhexdiisa maya sharciga almutaharati almutaharati ee la dahiray sharciga ilaahay oo dahiran wax ku bannaan ma aha laakiin waa wax qadar kowniyo ilaahay uu ku talagalay waah labadaa bayd marka wuxuu kaga hadlay sixirku wax jira inuu yahay kow saamaynna uu leeyahay labo wax ilaahay qadarayoo kownana uu yahay sharci uusan ahayn waxkum cala asaaxiri bitakfiiri waxadduhu lqatlu bilaa nakiiri kamaa ataa fi sunnati almusaraxa musarixana waa la odhan karaa labadaba mima rawaahu tirmidi wasaxaxah can jundabin wahaakadaa fiihi ahar baa inoo qoran laakiin waxaa saxa wahaakadaa fii ahari amrun biqatlihim ruwii can cumari fiihidaa iska tirtira fii keliya ka dhigta fii can jundabin wa wahaakadaa fii wa wahaakadaa maxaa idinka dambeeya fiihi soo maaha hada iska dara fii ka dhiga fii ahar waa reebanta raw soo maaha hoos dhigta fii athari amrun biqatlihim ruwii ha odhan ayadana ruwii dheh ruwii baa laga yaba haday tin aan akhriyo ruwiiha odhan amrun biqatlihim ruwii can cumari ruwii can cumari ruwii can cumari saasaa loo akhrinaya wa saxa can xafsata cinda maaliki ma fiihi aqwa murshidin lisaaliki maaqa bayd weeye afar bayd weeyaan malaynaa waxkum iyo kamaata iyo can jundub iyo wasaxa soo maa afartaa bayd wuxuu kaga hadlayaa qofkii saaxir ah oo sixirku uu ku caddaaday inuu dadka sixiro xukumkiisu waa maxay wuxuu ku yidhi waxkum waxaad ku xukumtaa cala saaxiri qofka saaxirlowga ah dushii bitakfiiri gaalnimo inuu gaal yahay qofkii sixirka saaxirka maxaan leenahay waa gaal saaxirku waa gaal ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay walaa yuflixu asaaxiru xaydu ataa meel allaala meeshuu adduunyada ka tago qof saaxiruhu ma liibaano waattabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaatiina kafaruu maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa sixra dadkay sixirka barayeen sidaa owgeed qofka saaxirkaa xukunkiisu waa maxay waa gaal intaa ma la fahmo maaqa qodobaad hadda haysaan sixirku wax jira maya haah saamayn ma leeyahay haah qofka saaxirka ah oo dadka sixra xukunkiisu waa maxay waa inuu gaal yahay waxkum waxaad ku xukumtaa cala saaxiri qofka saaxirka dushi bitakfiiri gaalnimo barashadiisa hadduu barto hadduu dadka baro hadduu ku dhaqmo iyo hadduusan ku dhaqminba culummada qayb baa la kala qaad ma leh waa hagaag mar hadduu gaaloobay xukumkiisa waan ogaanay waa gaal maxaa u xad qofkii hadduu saa u gaaloobay wuxuu ku yidhi waxadduhu xadkiisuna alqatlu waa in la dilo alqatlu dil weeyaan bilaa nakiirin inkiritaan la-aan wax diidan lama arko waa la dilayaa qofka saaxirka ah wa xadduhu xaddu saaxiri qofka saaxirka ah xadkiisu alqatlu dil weeye bilaa nakiirin inkirid iyo diidma la-aan maaqa masalada haysaan sixirku xaqiiqo ma wax jira maya haah saamayn maleeyahay haa qofka saaxirka oo dadka sixira xukunkiisu waa maxay xadkiisu waa maxay waa in la dilo maa qodob haysaan afar qodobaad haysaan waa in la dilo marka ayib qaabkaasaa loo dilay marka waa la dilayaa culummadu waxay isku khilaafeen marka la dilaya maxaa loo dilayaa maxaa laga rabaa qolya waxay leeyiin wuu gaaloobay oo diintiibuu ka baxa gaalnimaa loo dilaa qolyana waxay leeyihiin maya sixirkiisu hadduu qof ku dilo unbaa lagu dilayaa asaga midda kale waxaan raadinaynaa wuxuu wax ku sixray rooxaan iyo mingis iyo jiman hadduu la shaqaysto gaal buu noqonaa wax kaleeta iyo adawaad kale hadduu isticmaalayna muslim buu noqonayaa laakiin qof hadduu ku dila hawsha waa lagu dilahayaa asagana waa masale khilaafiya masaladaas ayada waxaadna moodaa inay xoog badan tahay inuu qofkaasu gaal yahay waxa loo dilayana gaalnimo ay tahay wa xadduhu qofka saaxirkaa xadkiisu alqatlu waa dil bilaa nakiirin inkirin la-aan ayadoon la diidaynin kamaa sidii ataa yimid fi sunnati sunnadii almusaraxati ee la caddeeyey xaggee laga caddeeyey nebiga ka sugnaata sal alla alay wasalam almusaraxa haddii ra'da la hoos dhigoo layidhaahda kamaa ataa sidii yimid fi sunnati sunnadii almusarixati ee caddaynaysay xaqa caddaynaysay mima kii xaggii xaaluu ka aaday rawaahu uu wariyey attirmidiy asalku waxa weeye atirmidiyu tirmidi rawaahu tirmidiyu samaynaa soo mari jirin laakiin hadda ya-dii buu shadki ka daayay wuxuu uga daayay gabaygu ku ilaalinaya mimaa kii xaggii xaalu ka haday rawaahu uu wariyey atirmidiyu tirmidi laakiin hadhow markaad ka baxaysid kamaa ataa fi sunnati lmusarixa mimaa rawaahu tirmidi baad leedahay mimaa rawaahu tirmidi wasaxaxa mimaa kii xaggii xaalu ka haday rawaahu uu wariyey atirmidiyu tirmidi wasaxaxahu weliba saxiix yeelay oo yidhi xadiid saxiixa weeye yuu ka wariyey can jundabin halka maxaa idiin qoran jundub soo maah kordhiga can jundabin dhah can jundabin jundab xaggiisa ayuu ka wariyey wa haakadaa sidaasoo kaleeto ayaa waxaa ku ansaxay isagana fii athari fii atharin athar waxaa ku ansaxay amrun amar in lagu bixiyey biqatlihim saaxiriinta layntooda ruwi waxaa laga wariyey can cumari cumar ayaa laga wariyey can cumara cumar ayaa laga wariyey ayada laftirkeeda qaabkaasaad u akhri waxaa inoo qoran can jundabin wahaakadaa fiihi ahar soo maaha gabaygaa jabay maxaad odhan marka wahaakadaa can jundabin wahaakadaa can jundabin wahaakadaa fii ahari fii ahari fii ahari maadaama ra-da ugu dambaysa ay hoos dhigan tahay cumariina waa inay hoos dhiganto amrun biqatlihim ruwii can cumari ruwi h iska odhan ruwii dheh ruwi ruwii can cumari asalku can cumara ayuu ahaa can cumara saas in la akhriyay ah laakiin cumari waxaa loo leeyahay gabaygaa keensaday walidiraarin ow tanaasubin surif buu ibnu maalig ohan jiray haddii ay timaaddo daruuro ama munaasabo ay timaaddo ismigii maalaa yansarifka ahaa munsarif baa laga dhigayaa walmasruufu qad laa yansarif ayib marka can jundabin jundub ayuuna ka wariyey tirmidi wahaakadaa sidaasoo kaleeto fii atharin athar waxaa ku sugnaaday amrun ama wahaakadaa sidaasoo kaleetaa ruwiya waxaa laga wariyey can cumara cumar waxaa laga wariyey fii atharin athar dhexdii amrun amar inuu ku bixiya biqatlihim saaxiriinta layntooda oo bukhaari baa wuxuu wariyey iyo rag kalabaytaba waxay wariyeen sida abu daawuud iyo waxa weye imaamu shaafici laftarkiisu uu wariyey waxay wariyeen cumar baa wuxuu yidhi nin kasta oo dadka sixra iyo qof kasta oo dumaroo dadka sixirtay hala dila buy wareegtuu soo saara saxaabadii hawshaa warinaysay waxay dhahen subaxaa waxaan dilay saddex saaxir baan dila yidhaahdeen saddex qof oo saaxiriin ah baa subaxaa dilaalayay marka way dili jireen saxaabadu sidaasaa marka ka sugnaatay xadiidkaa tirmidi uu saxiix yeelay jundubna uu ka wariyey mawquuf ahaan buu saxiix ku yahay laakiin nebiga sal alla aley wasalam kama sugna inuu yidhi saaha loo dilo laakiin mawquuf ahaan asagaa wuxuu sameeyey jundab ah baa wuxuu sameeyey wuxuu arkay nin saaxirahoo dadkii indhasarracaad inta ku riday mar allaala markuu dadka soo dhex galo inta qofka dila oo surka ka gooya oo surkiisi halkaa dhiga haddana soo qaadaya surkii qofkii ku kabayo qofkii istaagayo qof uu dilay lama arkay dadka indhahoodibuu sixra marka dadkiibaa indhahooda waxay la tahay qofkaanu inuu qofka dilayo xagganna uu noolaynayo markaasay yidhahan subxaana allah yuxyii wa yumiit ilaahay baa ceeb iyo xumaataba ka hufane waa nin aan caadi ahayn oo dadka noolaynaya o dadka dilay maalinka hore wuu arkay uu iska tigay maalinka labaad buu jundub soo noqday seef buu hoosta soo gashada marka ninkii oo dadkii laynaya dadkii qofba inta mar dila haddana noolaynaya buu inta u yimid oo soo istaago usoo dhowaaday buu surka ka gooyay kow seef kaga sii saaxirkii waa la dila marka dadkii baa marka argagaxay sababtoo a ah ninkay aaminsanaayeen dadka inuu nooleeyo dadkana dilo isagii la dilay markaasuu saxaabigu la hadlo wuxuu ku yidhi in kaana saadiqan falyuxyi nafsahu hadduu run sheegayo oo uu wuxuu shalay samaynayay dadka dilaya uu noolaynaya ay dhab ahayd hadda asagii baa meyd aha isnooleeyab ma isnoolayn karo sababtoo shalay dadkuu indhaha ka sixirayey laakiin maanta xaqiiqadii baa u timid waa dhintay khalaas ninkii saxaabiga aha markii dambe waa la xiray waxaa la yidhi maxaa saan u samaysay xabsi baa la geliyey ninkii xabsiga haystaa marka sii daayay wuxuu yidhi niyahoya ilaahay qiyaamo ikaa weydiine ordo idhaafo meeshaan iska cararo madiina iyo dhankaas aad marka jundub asagaa dilay saaxirka saasuuna ku dilay qaabka ayuu ku dilay cumarna amar buu ku bixiyey in la dilo wuxuu yidhi wasaxa waxaa ka ansaxay can xafsata xafso waa xafsa bintu cumar oo xaaskii nebigana ah abu cumarna uu dhalay cinda maalikin maalik agtiisa imaamu maalik maa ay ladii kii fiihi dhexdiisa uu ku sugnaaday aqwaa murshidin mid hanuuniya midka ugu xoog badan oo daliil ah lisaaliki qofka xaqa qaadanaya oo wadada saxdaa maraya maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa xafsana waxay dishay qof dumar oo sixirtay qof dumar oo addoon u ahayd bay waxay ku tidhi addooney haddaan dhinto xor baad ta addoontii markaasi waxay istir wartan waa kugu dheeraatay nolosheediie si aad durbo u xorowdid xafsaba ka takhalus way sixirtay marka waa la ogaaday waa loo yaray ma jirtaabaa liya hawshaan way jirtaabay tiri xafsa anaa sixray xabsa amar bay ku bixisay marka waa la dila kow baa lagaga siiyey saaxiradii sidaa ayaa loo dilay marka xafsa waa dishay aabaheedna amar buu ku bixiyey in la dilo sidoo kale jundubna wuu dilay ninkii saaxirka ahaa cumar weliba asagu wakhtigiisii saddex saddex baa la dilay saaxiriin rag iyo dumar ah intaa muxuu rabaa inuu ku yidhaahdo qofka saaxirkaa xukunkiisu waa in la dilo qofkii marka awood u leh xaggana aan dhib ka weynu ka imaanaynin saaxirka waa in la dilo ummadda la dhaafiyo waayo sababtoo ah ilaahay tasarruh tasarufkiisay sheeganayaan ummadda dhibaatay kula dhex jiraan in la dhaafiyo weeye ummadda kamaa sidii ataad yimid fi sunnati sunnadii ama thaabitan xaaluu yahay mid sugan fi sunnati sunnada dhexdeeda sunnadii almusaraxati ee la caddeeyey oo nebiga ka sugnayd oo mimaa kii ka mid a rawaahu uu wariyey atirmidiyu tirmidi oo wasaxaxahu uu saxiix yeelay yuu ka wariyey canjundub can jundabin jundub ayuu ka wariyey wahaakadaa sidaas oo kaleeto ayaa ruwiya la wariyey can cumara cumar baa waxaa laga wariyey fii aharin ahar amrun amar inuu ku bixiyo biqatlihim saaxiriinta layntooda hala laayabiyo kuwaas ayaga ah wa saxa waxaa ansaxay oo sugnaaday can xafsata xafsa bintu cumar waxaa ka sugnaaday cinda maalikin imaamu maalik agtiisa maa shay fiihi dhexdii ee ku sugan yahay aqwaa murshidin daliil wa xanuuniya midka ugu xoog badan lisaaliki qofka dariiqa saxda qaadaya saalik waa qofka cibaadaysanayo dariiqa saxdaa qaadaya haadaa wa min anwaacihi wa shucabih cilmu nnujuumi fadri haadaa wantabih masalada beydkana wuxuu kaga hadlayaa inuu sixirku qaybsamo oo qayba leeyahay qaybihiisana waxaa ka mid ah xidigaha barashadooda cilmunujuum wax loo yaqaano inaad xidigaha cilmigooda ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay saddex waxyaalood inuu ugu talagalay xidigaha koow waxaa ka mid a ah rujuuma lishayaatiin dhagaxaanta ilaahay inuu dhagaxaan kaga dhiga shayaadiinta waa xikmad uu ilaahay u abuurtay xidigaha kow laba waxaa ka mid a ah calaamaatin yuhtada astaamo dadku ay ku hanuunaan oo marka cirku uu waxa weeyaan qoraxdu ay dhacdoo kale bad aad dhex maraysooo kaleeto xidigaha dadka yaqaana way delishaan xidigtaasu halkaasay kasoo bixi jirtay waqooyiga koonfur galbeed calaamaat iyo astaamo la deliishadana ilahay uu ugu talagalay saddexaad ilaahay wuxuu ugu talagalay ziinatan lisamaa samaa-u dunyahanuu ilaahay ku sharxay oo ku qurxiyey maaqa qodob buu weeye saddexdaa qodob waxaan ahayn qofkii xidiga ka raadiya abuqataada wuxuu odhan jiray waa dhuma qofka asaga ahi wuu dhumay xaqiina waa gafay saddexdaasaa ilaahay ugu talagala marka cilmu nujuum marka waxyaalaha noocaas oo kale aya wixii lamid a ah qofka u baranaya dhib ma leh laakiin qofka odhanaya xidigaas hebel urur xidigada qayb baa layhaha qaybna lo baa layhaha qayb waxaa loo yaqaanaa afagaal afo afa ayaa loo afagaal waxay odhanayaan urur iyo afagaal baa caawa wada fadhiistay xidig hebel iyo xidig hebel markay wada fadhiistaan ilmaha dhasha ilmo fiican buu noqonayaa bay kuleeyihi xidig hebel qofkii hameenkaas dhashana qof xun buu noqonayaa bacwgaa sheegayseen iyo ayaan darrih wuu noqona marka arrimaha noocaas oo kale xidigahana waxba ma awoodaan waa waa xayawaanna ma aha taa waa jamaadaad khalqiga ilaah bay ka mid yihiin dhimashada bani aadamka iyo dhalashada bani aadamka iyo fiicnaanta bani aadamka iyo xumaanta bani aadamkuna kuma xirna xidigaha iyo xidig hebel iyo xidig hebel oo is afaristay hadduu qofku yidhaahdo ilaahay waxaan uga barannay xidigu hameenku halkaa fadhiya inuu roobna siiyo waxaati wax mushkila ma leh ilaahay waxaan uga barannay hameenkii xidigahaas kuwaasu ay iska soo agdhowaadaan wakhtigaa inaan roobka helo ama wakhtigaa jiilaal la gaaro oo wixii caadiga ahaadii oo tajrubadii nolosha ay ku sheegayaan taasu dhib ma leh laakiin cilmi go-aan haddaad ka dhigto tidhaahdid hameen hebel qofka dhinta iyo qofka dhashay iyo waxaasaa dhacahaya cilmu nujuumkaasay ka mid taha sixirka ah haadaa al amru arrinku haadaa kaas weeye ama kan weeyaan wa min anwaacihi sixirka qaybihiisa waxaa ka mida iyo wa shucabihi laamihiisa cilmu nujuumi xidigaha barashadooda ee fadri garo qofka lala hadlayow oo ardayga ahow haadaa arrinkaanoo wantabih baraaru is-ilaali haddaad xidigihii tidhahdee ta'hiir bay leeyihiin isbeddelkooda iyo kala wareegooda iyo isu soo dhowaanshahooda saamayn bay leeyihiin arrinkaasu khatartiisu layaa iska ilaali haadaa al amru arrinku haadaa san weeyaan wa min anwaacihi sixirka qaybihiisa waxaa ka mida iyo wa shucabihi laamihiisa shucabka waa laamaha cilmu nujuumi xidigaha barashadooda fadri garo haadaa kanoo wantabih baraarug waxalluhu bilwaxyi nasan yushracu amaa bisixrin midlihi fa yumnacu beydkaana wuxuu kaga hadlayaa kii ka hor kanaan soo dhaafnay muxuu kaga hadlay anwaacda iyo qaybaha sixirku uu leeyahay inay ka mid tahay cilmu nujuum soo maahay halkan bayd wuxuu kaga hadlayaa waxalluhu xaada kordhigta waxalluhu bilwaxyi nasan yushracu amaa bisixrin milihi fa yumnacu qof baa la sixra sixirkii qofka ma laga furi karaa labaan u kala qaadayna labadaa maxay yihiin qofkaan la sixray waxaa sixirka lagaga furayaa hadday tahay nas sharci ah daliil qur-aan baa lagu dul akhriyey ducooyinkii nebigaa lagu dul akhriyey ilaahay baana sidii ku daaweeyey way bannaanta middaas waa suganta ma la faham qofkaa la sixray nebigeennaa qolya sixreen sal alla alay wasalam caaishaa la sixray xafsaa la sixray qur-aan ba isku daaweeyey laguna daaweeyey ma la fahmo qofka marka haddii la sixro qur-aanka ilaah iyo sunnada nebiga iyo waxyiga hadduu isku daaweeyo oo isku akhriyo way bannaan tahay oo sixirkii sidaa lagu furo laakiin haddii la yidhahdo asba wuu sixree sixir kalaan ku furayaa sixir baan sixir ku furayaa lama ogolabi ma la fahmo sixirka ma la furi karaa lamaan u kala qaadayaa leedahay sixir asagoo kalaa laguma furi karo laakiin maxaa lagu furi karaa qur-aanka iyo ducooyinka lagu furi karaa sababtu waxa weeye haddaad tidhaahday sixirkii sixir baan aniguna ku furahayaa hadda qofkii saaxirka ah baad u kaalmaysa midda kaleeta qof sixirkii ogolaaday baa taho odhanaya aniguna sixirkii baan bartay marka waa saaxir kalaad noqonaysaa markaas ayada ah shaydaankii shaydaankiibaadna ugu dhowaan wa xalluhu sixirka furiddiisa xalli waa furitaan wa xalluhu sixirkii la guntay furiddiisa bilwaxyi waxyi lagu furo waxyi baa lagu furay waa maxay qur-aan baa lagu akhriyey ducooyinka nebiga xadiistaa lagu akhriyay yushracu waa la sharciyeeyaa waana bannaan tahay nasan ay binasi nas ayay ku sugnaato ku bannaanaatay nas sharci a ah. nasku waa daliilka qur-aanka ama xadiidka nebiga sal alla alay wasalam marka sixirkii waa la furi karaa nas sharciyaana lagu furi karaayo ama xadiida ama aayad ah waxalluhu sixirka furiddiisa bil waxyi waxyi lagu furo yushracu waa la jideeyaa nasan nas ahaan baana lagu jideeyo ay ku sugnaatay waad u ducayn qofkii ruqayunka sharciga ah ama ruqa soomaynaan soo marin in qofka wax lagu tufo tufitaankaas wey amaa bisixrin amaa xalluhu furiddiisa bisixrin sixir lagu furo midlihi kii qofkaan lagu sixray mid la mida in lagu furo fa yumnacu waa la diido lama ogola sixir sixir ma lagu furi karaa fa yumnacu sixir waxyi ma lagu furi karaa nasan yushracu amaa bisixirin midlihi fa yumnacu amaa xalluhu halkaa soo gasho sixirka furiddiisa bisixirin sixir lagu furo midlihi asagoo kala ah fa yumnacu waa la diiday lama ogola intaa ma fahamteen mise mida faham waman yusadiq kaahinan faqad kafar bimaa ataa bihi rasuulu lmuctabar waa masaladii ugu dambaysa uu beydka kaga hadlo fasalkan maxay tahay wuxuu kaga hadlayaa qof kaahinoo faalalow ah qofka inta u taga wax weydiiya wuxuu u sheegay rumeeya xukumkiisu muxuu yahay mise loo tegi karaa wa man ruuxii yusadiq rumeeya kaahinan qof faalalow aba wax u rumeeyey faqad kafara qofkaasu waa gaaloobay muxuu ku gaalooba bimaa shaygii ataa uu la yimid bihi asagaba alrasuulu rasuulkii almuctabaru ee la doortay oo la tixgeliyey rasuulkeenna muctabarka ahayoo ilaahay agtiisa ka qaymaysnaa sunnadiisaa waxay ku timid qofkii kaahin u taga wuxuu sheegayana rumeeya inuu gaaloobay ma soo marra xaggee khud caqiidataka man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed waa ku gaaloobay wixii nebi moxamed lagu soo dejiyey sala allahu caleyh waalihi wasalam sidaa awgeed dadka meelahaas u furan yihiin hadda waxaa ku badan waddankan aan joogno kenya marar badan waxaad arkaysaa salaada subax waraaqa meelo lagu dhadhajinaya boorar waagi hore kama warqabi jirin waxaan u qabi jiray xayeysiin ganacsi caadi ah waadan baa nin ii sheego meesha waxaa ku qoran doctor hebel dakhtar hebel dakhtar hebel haddaad carruur dhali weyday haddaad qof ishaysaan haddaad ganacsi waxaweyn ku jirtid haddaad qole isku dhacsan tihiin lamarkaa iga soo wacba ku oo maxaad ka raadin markaa u tagto qofkii kuu sixiraya waa dulmi waxaasoo kaleeto khalqii ilaahi lama dulmiyo waana gaalnimo diintaad kaga baxaysaa diintaada marka ha iska iibini diintaada ha ku ciyaarin weligaa kuwaasna ha u tegin faalalowga ah nebi maxamed baa wuxuu sheegayaa soo nebiga ma rumaysnin ummad islaam ma nihin faqad kafara bimaa unzila calaa muxamadin qolyaha qolyaha u taga oo waxay sheegayaan rumeeya wixii nebi maxamed lala soo diro kitaabka iyo sunnada aha waa ku gaalooba diintuu ka baxa qofkaas iska ilaali marka weligaa kuwa ha u tegin waman ruuxii yusadiq rumeeya kaahinan faalalow faqad kafara qofkaasu waa gaaloobay muxuu ku gaaloobay bimaa shaygii buu ka gaaloobay ataa uu la yimid bihi shaygaas alrasuulu rasuulkii almuctabaru la tixgelinayayo saxda ahaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin